waana wanaagsan dhegeystayaal dalkiin baa meeloola joogtaan si walbaduna maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal maqal wanaagsan dhegeystayaal oo barqanimo axadda taarikhda ku aaseysan tahay tobanka bisha sebtembar sannadda qodobadaad ogaal ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaal xoogan oo khasaaro dhimashii dhaawac sababay oo ka dhacay owdhegle oo ka mid a ah gobolka shabeellaha hoose wararkii ugu dambeeyey ayaad maqli doontaan waxaad kaloo dhegaysan doontaan gudoomiyaha awdhegle oo isagu markaa guul ka sheegtay dagaalka saakay ka dhacay qaybo ka mida ah awdhegle maamulka degmada cabudaq ee gobolka galgariidna waxay ka hadleen khilaafka weli ka taagan degmada ee u dhexeeya xubno ka wada tirsan golaha deegaanka marooka tirada dhimashada laba kun oo ruux ayay dhaaftay dunida ayaana gurmad u diraysa maadaama khasaaro badan uu ka dhashay dhulgariir ku dhiftay dalka naijer waxay mar kale faransiiska ku eedeynayaan inuu doonayo inuu fargelin milatari ku sameeyo dalkeeda qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordha ayaad dhegaysan doontaan ee mar kale ku soo dhowaada ogaal నిమ్మయోహో ఉదతుమ పేరవు మానవోహో సిరికరియరు నిమ్మయోహో ఉదతుమ పేరవు మానవోహో సిరికరియరు మోకిలిం బర్బార్తేను బేపయ హరాష్మా hadaad wiilashnoo deeriye dhulbadgoolku jira malaha naf hadaad wiilashnoo deeriye dhulbadgoolku jira malaha macdan buur dusheetaala cilmiga in badan leere hadaad wiilashnoo deeriye sanbad bool ku jira maaha nafadaad bilaash mooday sanbad bool ku jira maaha macdan buutu sheetaala cilmiga ibaaleere keligay haddaan boogin haddii aan baroor dhiibo keligay haddaan haddii aan baroor dhiibo baaqayayla garan doona waxaanahay bukaan baaqayayla garan doona waxaanahay bukaan soco keligay haddaan booyo haddii aan baroor dhiibo keligay haddaan booyo rabbi aan baroorbiiqo baaqayayla garando waxaan ahay bukaanbaaqayayla garando waxaan ahay bukaan socod keligay haddii aan baroor dhiiqo baaqayayla garan doona waxaan ahay bukaan soon baaqayayla garan doona waxaana haybu kaala soo sentido fadhiyo anaa xogle iyo baawad lagu faalo bal fadhiyo anaa xoogle iyo baawad lagu faalo bukasiyo nafdoodiyo ileen hawlku bogan waaye keligay hadaa aan barordiqokeligay adaanbo haddii aan baroor diiqo baaqayayla garanto waxaanahay bukaansobaaqayayla garantoona waxaanahay bukaanso heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal soomaali haddaan nahay kala horraynta ciidamada qaaradda afrika kaalinta afartan iyo sagaalaad baannu kaga jirnaa oo shan dal bismaa naga hooseeya haah konton iyo afartii dalay afrika ka koobnayd foojignaan darada ciidamadeenaan ka arkay war ma ciidankeenna boqolaalka kilomitir muddada kooban ku xoreeyey baanan foojignayn maya ee kuwa subax kasta qaraxyada iyo weerarada lagula kallaho waar habeenkii oo dhan bay dhafraan oy heegan ku jiraan waa sababta ay u seexdaan marka lasoo weerari rabo qeybaha hore ee barnaamijka ogaal ayaan guda galana dhegeystayaal aynu ku biloawna wararka naga soo gaaraya ow oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxa ay ku waramayaan in dagaal aada u xoogan uu saakay ka bilowday markaa qeybo ka mid a ah ow oo fariisimo ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin ay weerar ku soo qaadeen xubno ka tirsan al-shabaab weerarka waxaa la sheegay inuu ku bilowday qaraxyo oo ay soo qaadeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo soo weeraray fariisimaha ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin ow oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan dagaalku saacado badan ayuu qaatay waxaynu la xiriirnay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee owdheegle maxamuud saakow oo kayna la hadlay waxa uu goorsii horeysay waryaheena farxaan maxamed xuseen ooga waramay sida ay xaaladu ahayd intii uu markaa dagaalku socday waa mahadsan tahay eh, niyow xaaladda waa adag tahay dagaalo kulula socdo xala toban saac soo u bilaabo hiraantii toban saac ilaa hadda xabadda zaa ay u socotaa ciidanka eh, geesayaasha ee dowladda ciidanka eh, qarankeena waa dagaalameen dagaalkeena waa sii socdaa nimanka khawaarijtana insha allah madax waa soo geli layihiin eh, saddex jahay ka soo galeen saddexda jahan waa lagu haayaa waa soo dhaqaaqa layihiin ma fahantay haye goormuu bilawday dagaalka dagaalka toban saacadnima uu bilaawday tobanka saac eh, toban saac iyo labaatan ilaa meelahaas uu bilaawday xabadda ilaa haddana si hore u socota ayuu sii socotaa dagaalkan waa dagaal aad u kulul oo aad u qareer ma fahanta oo dhowr bilood ee kataba ushaysaayeen n khasaaraha oo ka dhashay dagaalkaasi mm, wax xog ama ka haysaa ilaa hadda khasaara lixaad le waa jiraa meel kastana waa ka jiraa wax hadda ahayna malahan ilaa haddana weli lama koobi karo xabadtiia socoto daalkiisi zaa-id u socdaa laakiin lama koobi karo ilaa hadda lama sheegi kara mafahan dagaalka toban saac u bilaawada dhahday ilaa haddana waa socdaa dadkii shacabka ilaa hadda waa socdaa ilaa hadda waa socdaa ilaa hadda waa socdaa dadkii shacabka ahaa ka waran oo magaalada degnaa shacabka war lagama hayo ilaa hadda shacabka war lagama heli karo laakiin waxaa ku xaqiijiha dagaalka soo ku bilaabdo ku socdaa ilaa hadda waaye marka insha allah waxaan rajahaynaa gurmud iyo waxbadan uu soo gaaro xaaladan waa adag tahay waana iska difaac karnaa aduu gurmud baa imaanaysaa waa ku filinahay haye maxaad ku baaqaysaa marka shacabka maxaad ugu baaqaysaa kudhaqa degmada shacabka waxaa ugu baaqa inay is adkeeyaan oo meeshooda joogaan oo dhaqdhaqaajin insha allahu tacaala qof kasta meesheeda ku adkeysto ciidan geesiyaasha kor taagana difaaca insha allahu nimankan khawaarija kabahoodaa loo geli doonaa insha allah degmada owdhigle waxay ka mid tahay degmooyinka ugu horreeya la qabtay maxaa keenay in al-shabaab ay soo weeraraan meel kasta ay weeraraan nimankan khawaarij waay meel kasta weeraraan niman bini aada maaha niman waxaa oo meel kasta iska weerara waay laakiin anaga waa isdifaaceyna meel kasta weeraraan dadna soo khalda waay laakiin anaga casharaa udhigeyna si kal laguma badbaadi kara in la dili maahan badbaadintooda dil le waay waa lasoo khalday ilm lasoo khalda waay codkaas aad maqlayseen waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee awdheegle oo k n noga warbixinayay wararkii ugu dambeeyey markaa dagaal al-shabaab ay kusoo qaadeen fariisma ciidamada dowladdu ay ku lahaayeen awdheyle oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose goorsii horeysay daqiiqada ka hor aynu la xiriirnay guddoon kixinka arrimaha bulshada saakowsi aynu wax kaga weydiino waxyaabihii kusoo kordhay dagaalka balse ma aysan noo suura gelin aynu qadka taleefanka ku haleelno wixii warar ay kusoo kordhana dagaalka owdheegle waxaad ku maqli doontaan wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo socda haddii alla idmo dhinaca kalena gobolada dalka waxaa weli laga dareemayaa oo ka socda abaabul dagaal oo ka al-shabaab ay wadaan xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda gobolada hiiraan galgaduud mudug iyo sidoo kale qeybo kamida ah gobolka shabeellaha dhexe oo deegaanada hirshabeelle iyo galmudug ka kala tirsan waxaa laga dareemayaa oo socda abaabul xoog leh oo ka al-shabaab oo ay wadaan markaa mas-uuliyiin waxgarad odayaasha dhaqanka xildhibaanada iyo sidoo kale xubno wasiiro ah oo dowladda ka tirsan qorshaha ugu weyn ay leeyihiinna waa in markaa si laba kaclayna lagu bilaabaa oo dardar leh dagaalka ka dhanka al-shabaab ee la doonaya markaa in looga saaro deegaanada iyo degmooyinka ay kaga sugan yihiin hirshabeelle iyo sidoo kale galmudug haddaba dagaalkan cidda ugu weyn oo doorka ku leh sida dad badan aaminsan yihiin waa in markaa dib loo soo celiyaa doorkii ay ku lahaayeen macawisley iyo sidoo kale dadka shacabka ah oo la aaminsan yahay in iyagu hadii ay dowladdu taageerto ay wax badan ka keeni karaan fagaarayaasha dagaalka maadaama dad dhulyaqaan ay yihiin deegaanaduna ay garanayaan haddaba arrintaa maxay ka bedeli kartaa dagaalka ayna kusoo kordhin kartaa sidoo kalena maxay markaa uga dhigan tahay xukuumadda waxaynu markaa su-aalo ka weydiisay warbaahinta mahad wehliye raan oo isagu ah falanqeeyay arrimaha amniga iyo siyaasadda iyo shacabka sidii loogu dhiirageliyey taasoo keenta waxay tahay in maanta shacabka soomaaliyeed aysan cabsi iyo baqdin ka qabin wixii hore u jiri jirana maanta dadku ay heryada iska rogeen waa in ay taagan tahay shacabka soomaaliyeed go-aankooduna yahay waddanka innagaa iska leh innaga ayaana horaysanayno dadkii maaragtay bannaanka ka yimid oo fikrado kale la yimid isaga ayaa maaragtay guuldarada ku dambayn doona khatarta koowaad ee kooxdan ku imaan karta waxay tahay marka koowaad baraaruga shacabka ku yimaado ayaga waa u daran yahay in lala dagaalamo military ahaan loo wiiqo waxaa uga daran in shacabka lagu kiciyo eh, sida wadamo hore ee looga bartay wadamada syriya iyo ciraaq markii military ahaan looga quustay oo ciidamadii bannaanka ka yimid ay ka quusteen waxaa lagu tijaabiyey waxay ahayd laguna guulaystay in shacabkii deegaanadooda lagu baraarujiyey inay cadowga iska xoreeyaan taasna markii dambe ay ka taqulluseen waxaa loo baahan yahay marka brofesorka haddeer hadalkiisa aadaan u dhegaysanayo wuuna mahadsan yahay dhiirigelintiisa sidoo kale waxaa loo baahan yahay annagoo matalayna shacabkii inaan isweydiino su-aashan oo ah haddii shacabkii eh, ciidamada qiyaas ahaan hadda galmudug iyo hirshabelle ku sugan waxa ay dhan yihiin ilaa iyo labaiyo toban kun oo ciidan haddaysan ka badnayn dadka deegaanka ah haddii ciidankii dowladda uu ka sugayay inuu ayagii ay dowladda maaragtay deegaanka u xoreeyaan eh, hadhow sidee maaragtay eh, dadkaas deegaanka dowlad loogu noqonaya taasna waa in waxay u baahan tahay laga baarandegaa oo la isweydiiyaa shacabkana loo tusaa inay dadka iyo dowladnimada iyagu ay leeyihiin taas ayaa waxay keeni kartaa in cadowgaas laga takhalluso sidoo kale waxa loo baahan yaha waxay tahay eh, madaxweynihii dhiirigelin samaynayaa goobihii dagaalka ayuu tegayaa inkasta oo taasna ay maaragtay ciidankii iyo dadkii deegaankaba dhiirigelin u tahay haddana khatarteeda ayay leedahay oo intii laga waabsan karo in waxaa roon uu maaragtay madaxweynuhu taxadar dheeriya muujiyo waayo waxaa isku dhex milan waxay tahay eh, ciidamadii iyo sirdoonkii argagixisada ayaa isku dhex milan taasaa waxay u baahan tahay marka waayo sidaan ogsoonahay madaxweynihii u dambeeyey oo jii dagaal taga waxa uu ahaa madaxweynihii dalka jaad isaguna kama uusan soo laaban waxaa loo baahan yahay waxay tahay madaxweynaha qaranku maadaama uu yahay indhihii qaranka in meelaha uu tegayo uu iska ilaaliyo oo shacabkana loo tuso dowladnimada inay iyagu leeyihiin dhiirigelinta ay muujinaysa iyo wanaagga ay muujinaysa madaxweynaha iyo ubadkiisa inay jiidaha hore taga dagaalka tagaan taas mid la ah ayayna khatarta meesha ka dhalan kartahay ay maaragta muujinaysaa Eh, waxaan aaminsanahay inay tahay qof hadeer eh, wax iska taageeraya inaysan jirin oo hadda maanta qofka aaminsan eh, dagaalka lagula jiro al-shabaab inaan lagu guulaysan dadkaas waxay isku jiraan laba nuuc oo ah inuu maaragta isleeyahay awalta horena maslaxad ay ugu jirtay joogitaankooda ama inuu isleeyahay maslaxad dambe oo haddii mar nimankaas meesha ay ka baxaan maadaama masaalix awal ay kugu jirta masaalixdaas ma helaysid oo taas ka cabsanayo laakiin qof walba oo soomaali ah oo maskaxdiisu saliim tahay al-shabaab cid dan ugu jirta ma jirto xitaa mid ka mooda ugu jirto isaga ayaa ku qaldan maahane cid ay dan u haayaan ma jirto xitaa iyaga ayaan lafahooda dan u haynin ubadkooda aysan dan u haynin waa qof taagan eh, waan dhimanayaa ila dhimo iyo ubad ay dabka ku shitaan oo ay ka dhaadhacsiiyaan wax nolol adduunyo ah iyo mustaqbal ah iyo wax aa hiigsanay ma jiraan eh, marka inaad dhimatid dadkuna ay kula dhintaan ayaa ku wanaagsan oo un waxsaas ku dhisan laakiin way jiraan istaraatiijiyad iyo dowlada shisheeye ay wataan oo loogu talagalay inaysan dalalkaanu uusan degin oo ay ka macaashaan eh, rabshadaha dalkeenna ka taagan laakiin shacabka soomaaliyeed maanta waxaa u taagana waxay tahay in shacabkii ay soo taabteen wejiga kama dambaysta ah oo ay leeyihiin nimankaas oo ay maanta go'aansadeen inay iska dulqaadaan sidii la iskaga dulqaadaya marka waxay u baahan tahay in su aala la iska weydiiyo dowladdan waxaa looga baahan yahay waxay tahay qaabkii hore ee militariga soomaaliya ay dagaalka ay ku hogaaminayeen maadaama natiijooyin saas u badan laga keeni waayey dagaalkuna uu yahay dagaal khawaarij lagula jiro oo argagixiso lagula jiro waa uu ka duwan yahay dagaaladii hore dadkan iyo dalkan ay u yaqaaneen waa dagaal la rabo in shacabku ay galaan iyagu ayna iska xoreeyaan waxay u baahan tahay dowladdu inay la imaato qorshe military oo dadkaas aan dagaalka la iska gelin dadkan reer miiga ah dowladdu waxay ugu imaato waxay tahay inay wax tarto oo ay faa'iido usoo kordhiso ma ahan in dhibaato loo kordhiyo waa in dagaalka la gelinayo uu noqdo dagaal laga baaraan qorsho wato dadkan waxay u baahan yihiin dagaalka la gelinayo inuu noqdo dagaal la hagayo ma ahan inay iyagu ishagaan dowladduna waa inay la imaataa qorshihii ay ku dagaalami lahaayeen iyo dadkii ku hogaamin lahay sirdoonkuna uu gacan weyn ka geystaa deegaan walibana wuxuu loo baahan yahay waxay tahay sida galmudug oo kale iyo hirshabeelle xuduudahooda in la kala xiro militarigana ay joogaan meelahaas loo qoondeeyey inay ku sugnaadaan si nimankaas uusan gurmad ugu imaanin taas ayaa looga hortegi karaa iyo in wacyigelin loo sameeyo oo maaragtay tababarro loo sameeyey xataa wixii laga gaaro dowladdu dagaalkan waxa ay ku gasha waxay tahay qaab emergency ah oo waa lagu qasbay oo hoteeladii muqdisho ay noqotay in laga soo saaro maalinba hotel ay galaan kan laga soo bixiyo kan ay galaan taas ayaa keenta marka in dowladdii lagu qasbo dagaal aan loo diyaargaroobin saas ay tahay dadku kaalintooda waa ay qaateen waxaanu loo baahan yahay dowladdu inay waddo dadka in la baraarujiyo loona helo dagaal ku salaysan khibrad iyo tatic military oo casri ah saraakiisha dagaalka hogaaminaysana in laga baaran dego la dhaho ma ka bixi karaa dagaalkan inuu hogaamiyo mahad weli yaraan isagoo afaranqeeye dhanka ah, amniga iyo siyaasadda ayuu ahaa oo ka hadlayay arrimaha ku aadan kacdoonka iyo abaabulka dowladdu ay markaa ku wado shacabka si ay qeyb kaga noqdaan dagaalka al-shabaab weli ogaala degeysanaysaan ka erena waad nagala socotaan saxiib barnamijka waad adegsanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal markan cabdulwaaq haddii aynu eegno muddooyinkii lasoo dhaafay degmada cabdulwaaq ee gobolka galgaduud waxaa ka tagnaa khilaaf badan oo ka dhashay arrimaha ku aadan maamulka degmada golaha deegaanka iyo arrimo kale oo markaa ka taagnaa degmadaasi iyada oo midba midka kale uu ku eedeynayo xubno golaha deegaanka kamid khilaafka ka aloosan galmudug gaar ahaan cabudwaaq oo ay madaxweynaha iyo ku-xigeenka ku in dhinacyada ay kala taageerayeen ayaan ayaanle ayaa waxa uu markaa waraysi la yeeshay gudoomiyaha cabudwaaq uu ka wareystay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha khilaafaadka ay ka taagan degmadaasi aad baa umahadsan tahay raadiyo kulme iyo wariyaha ah, waraysanayaba waa idin maaragtay waa idin maaragtay taanadyeynaya waraysigaan aad ila yeelateen waan ku faraxsanahay waxa walaale khilaafkan wuxuu jiray ilaa iyo intii eh, muddo ahba eh, khilaafkaasi sidaa ma jirin laakiin wuxuu u jiray in eh, shaqadii oo city councilka ay ficiday maxaa yeelay markii la abuuray city councilkan markii la sameeyey sharciga city councilka wuxuu sheegayaa muddo bil gudaheeda ah marka la aas waxa uu laga rabaa in la qabto kulan kii ugu horreeyay oo kalfadhiga afar bilood ka bacdi baa kalfadhiga nagu furmay dee asbaabtii oo loo aasaasay meeshaas qodab baa la jebinayaa qodobkii oo tilmaamayay in muddo bil gudaheeda lagu furo kalfadhiga wuu jabaya waxaa kaloo jabay in xeer hoosaad la sameeyo waxaa kaloo jabay in guddiyadii eh, dowladaha hoose eh, la dhiso guddiyadii hoose waxaa jabay in eh, la dhiso guddigii joogtada ahaa maadaama gudi hoose uusan jirin guddi joogtaana ma jiri karo laakiin saddex guddiga fulinta ah baa socotay oo hawlaha qabanaysay oo aan maaragtay dan iyo daaradba kalahayn in la dhiso guddigii fulinta iyo guddigii hoosaadadii muddadaas dhan waxaan isku haynay in balkan fadhiga la furo gudiyada la sameeyo oo xirxusaad la sameeyo sagaal bilood shan bilood toddoba bilood ka bacdi baa arrintaasi ay noo suurta gashay in aan furno kalfadhigii annaga oo breshar ku saarnay markaas kadib furitaankaas kalfadhiga la furay muddadii yartaayadoo furnayd xeer hoosaadkii unbaa waxyaalo laga ka kabacdina waa xirmay waktigu waa yahay oo labaatan casho waaye isagoo oo aan wakti muddaysan la xirin muddada la furayona aan dib loo balamin ayuu iska xirmay marka khilaafku horta saas usoo abuurnaa waxaa kale oo abuurnaa miisaaniyad ma lahayn oo lama samaynin miisaaniyada shuuraaska iyo shuruucdii lagu qaadi lahaa lama samayn lama samayn shuruucdii kale eh, siyaasadeed ee maaragtay golaha deegaanku iska lahaa oo deegaanka iyo bulshada lagu dhaqi lahaa waxaasoo dhan waa siftoodi waayeen sababteeduna waxa waaye markii aan weydiino guddoonka maxaa ku dhacay oo loo fullaya wasaaradda aan haysatay kuleeyihin marka wasiirkiibaa wuxuu noqday nin u taliya collision eh, eh, city councilka waxaa eh, xeerarkan ogu sheegayaana in qodobka wuxuu tilmaamayaa in ay madax bannaani ay haystaan shaksi qaanuuneed oo maamulka ah oo ay u madax banaan yihiin howlahooda shaqo haddii marka guddoonkii uu aqbalsan yahay in wasiirku ha qaban ha istaagin waxaad dhegaysan waxaan ay tahay anagoo dhan baa burburnay marka marka burburkanagu markii horeu saas ahaa markii dambena waxay gaartay in ka kala jabaan golihii aqlabiyad leh looga qaado xilkii waayahay warqadahan iska soo baxayaana waa warqadihii tirada badnaa maaragtay golaha diiwaanka wixii ka kacay oo wasiirku isla xisbiga wuxuu soo saaray markii laga qaaday mooshinka laga keenay oo xilka laga qaaday oo kalsoonida ay kala laabteen isagoo dhinacna weydiin dhinacna wareysan wuxuu ka dhigay waxba kama jiraan madaxweynedii ku-xigeenkii oo joogayna wuu aqbalay in ay yihiin city councilku dad ayagu shaksiyadooda iyo qaanuunkooda iyo maamulkooda haysta aqlabiyadooda leh ayagu is xallin kara taasuu ku bogaadiyey marka ilaa ay gaartay in wasiirkii laga qaado xilkii oo halkaas arrintaasi ku taagan yahay madaxweynihii iyo dowlad goboleedkuna uu arintaas buriyo conflict weyn oo galmudug dhex istaagana ay noqoto maadaama labadii qof oo mas-uuliyiinta ay ugu waaweynaa ay arrintaas isku khilaafeen annaguna waxay ahayd wax hoose oo local ah oo degmadanada keliya ku saabsan inay intaas gaartana maanaan raalli ka ahayn laakiin dhibku waxaa keenay wasiirka waayahay shaqadan ku saabsan e, dhismaha gola deegaan ma waxaa iskale wasaaradda arrimaha gudaha mise madaxweyne ku-xigeen iskale wasiirku waxa uu soo ablaablaynayay dhisitaankii hore inta ka dambaysa haba yaraatee wax qaanuun ah oo ogolaanaya sharciyad ahaan horta yaa u leh horta dhismiha wixii dhisma ah dhismaha dhismahan ku yiri dhismaha dhismaha hore oo la dhisayay buu lahaa laakiin waxa ka dambeeya malaha isagu sabab hadee qanuun oo madax banaan baan haysanaa waa madax banaanya dastuur dawladaha hoose leeyihiin oo madax banaan oo ayagu isku maamulaan bay leeyihiin hadda dawladda waaa marka cabudwaq ma waxaa maamulo ee madaxweyne ku-xigeenka galmudug may wasiire ma maamulo madaxweyne ku-xigeenna ma maamulo way hoos tagaan way wada shaqayn bay leeyihiin ayagaa ismaamula ayagaa waxay ka shaqaystaan waxyaalaha iyaga danahooda u ah oo jidadkooda iyo nadaafadooda iyo sbilicdooda iyo eh, maaragtay eh, canshuuraadkooda masiibaday ku qaadanayaan iyo shuruucda siyaasigaay dhan ay u baahan yihiin iyagaa samaysta waxaan ku leeyahay galmudug soo kama tirsana federaalka dowladda soomaaliya soo kama tirsana baarlamaankeedu ayadaa ismaamulsa oo federaalka maamula sida baarlamaanka galmudug aysan u maamulin baarlamaanka federaalka ama wasiiradu aysan u maamulin wasiirada eh, eh, federaalku aysan u maamulin wasaaradaha oo galmudug baysan tanna sidoo kale u tahay waa saddex jabo oo kale oo kala madax bannaan oo mid walbaba qaynuunkeeda ay isku dhaqdo ayadu hadday problem ka timaado xalinteedana qaabka loo mariyo oo siyaasigaayoo fiican oo xalin hadday ayagu iskhilaafaan oo aad isu khilaafaan loo dhex marayo kala exasho maahan kala dhexgal maahan waa sida eh, loo dhex maro dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe siday isu dhex maraan way waaya marka eh, maanta garoonkii diyaaradihii ayaa la xiray eh, ciidamo badan ayaa isku soo baxay oo gadoodsan waxyaabahaasoo dhan maxaa dhaliyay ciidamada garoonka wuxuu ahaa waxaa kasoo degi jiray jaad ka soo degaya ehm, garoonka wuxuu lahaa tarayaal ay dadka oo ganacsatada qaaska ay samaysteen oo lagu dhex jiray ehm, kuwii baa wax iska bedel lagu sameeyey waxay lagu heshiiyey baa qaarkood ka baxeen sababtaasa ah waxay keentay khilaafkaas noocaasa iyadiina anaga xaliyay xalay baan xalinay waa dhamaynay wax dhiba kama jiraan berritan diyaarada kasoo degaysa xalay unbay markii hadalka sheegeen oo aan ku baraarugnay baan xalinay haddana waa aadi diyaarada waa kasoo degayaan maleeshiyahan kalena ma jiraan wax maamulka anaga uusan ogeyn oo degmada ka jira ahay ma jirto waaya afar qofood ku jirto maxkamadda gobol galgaduud waxay soo saartay waaran ah in lasoo qabto nilasoo xiro waxaana amarkaas la siiyey taliyaha ciidanka booliska cabudwa maxaa ka leedahay waxaan ka leeyahay waa ku qoslayaa wax warqadaho iska socota oo aan qanuun loo marin oo xeer loo marin waaye eh, qofna looma yeeri karo oo maxkamada isigama yeeri karto haddaan fardambiyeed lagu hayn eh, aniga xasaanadan leeyahay gumiyaha degmada degma cabuda qof aan ahay eh, in laiga yeero maxkamad oo waran la ii jiro qaanuunkana ma sheegayo akhlaaqdana ma aha waxay soo saarayna wax oo iska qoray bay ahaayeen waxay ma ahayn wax oo qaynuun raacid iyo shareer raacid waaya awood muu leeyahay taliyaha inuu ku xiro ama dhamaantiin idin xiro maadaama uu raacayo amarka maxkamadda maya waxba awoodo ma laha saas taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed baa toos u xukuma laakiin gaar ahaan degmadana waxay ku leedahay saameyn gudoomiyaha degmada baa wax allaayo wixii degmadan ka dhacaya oo amnigeeda ku salaysan oo dharka ku bixiya oo maaragtay uu ka qaadanaya qaadanayaa shaqagelintiisa wax dhibaatana hadda nagama dhexayso aniga iyo taliyaha ee saldhiga waa wada shaqaynaa waa amarkaasna intuu qaato ma maaragtay uma hirgeliyo maxaa yeelay anaguba ciidan baan leenahay oo noo shaqeeya oo hareeraag taagan maxaa yeelay shacabkii baana ogol oo aan u adeegaynaa oo xoolahooda iyo maalkooda iyo wixii aan ka qaadnay aan rabnaa inaan dib ugu celino dhismayaasha iyaga loo qabanayo oo loo hagaajinayo mashaariicdooda aan ku hagaajinayo marka shacabkii oo dhex aan dhex taaganahay cid bini aadan oo agtiisaan uga baqayna abtooda uga baqayna ma jirto boliis baanaan ka baqayn maxkamad baanaan ka baqayn shaaqaynuunna maana jibin waxaan ka hadlaynaa waa siyaasad iyo local authority waayo marka waa iska hadal waay waxaas guddoomiyaha degmada cabadwaaq ee gobolka galgudu ayuu ahaa oo keenan la hadlayay kana hadlayay arrimaha khilaafaadka ay ka taagan degmada dhinaca kalena tirada dhimashada dadka ku dhintay dhulgariir ku dhaftay dalka morocco ayaa gaartay laba kun labaiyo toban ruux sidoo kale dhaawacu wuxuu karu dhaafay laba kun sagaal iyo konton ruux waana dhulgariirkii ugu khasaaraha badnaa inta la ogyahay sanadihii lasoo dhaafay dalkaasi morocco dowladda dalka morocco ayaa ku dhawaaqday xaalad deg dega ah iyo sidoo kale in markaa saddex maalmood baroordiiq qaran loo sameyn doono dadkii ku geeriyooday dhulgariirka musiibada ku noqday dalkan dhaca waqooyiga qaaradda afrika ee morocco ee sababay dhimashada kumanaan kun oo ruux waxaa socdaa dadaal la doonayo in markaa weli lagu baadi goobo dad la la-yahay lana aaminsan yahay inay ku hoos jiraan dhismayaasha ku burburay dhulgariirka ku dhuftay wadankaasi morocco dowladdu dadaalayay wadaha kooxaha gurmadka ayaana dadaal ugu jira in weli haddii ay jirto dad badbaaday soo badbaadiyaan kana soo saaraan dhismayaasha burburay ee markaa deegaanada iyo gobolada ay aad ku saameeyeen dhulgariirka ku dhiftay wadankaasi morocco waxaa sidoo kale socda dadaal loogu jiro in dalalka caalamku ay gurmad u diraan dalka morocco wadamo badan ayaa yaboohay dhaqaalo iyo sidoo kale kooxa gurmad oo markaa ka caawin doona morocco musiibooyinka dabiiciga ah iyo dhulgariirada khubaro ayaa loo diray sidoo kale wadanka si loola tacaalo waxna looga qabto musiibada ka dhalatay dhulgariirka ku dhuftay wadankana qaaradda afrika gaar ahaan waqooyiga ee morocco waxaa booqday deegaanada qaar ee dhulgariirku saameeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo iyagu laftirkooda dareemaya xanuun maadaama dad badan oo marookaan ay ku geeriyoodeen dhulgariirkaasi langsen hadad oo isagu ah senatar ka tirsan senatarada aqalka sare ee morocco ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in dhinacyadu dhammaan ay ka qayb qaataan ciidan iyo shacabba sidii loo badbaadin lahaa dadka ay saameeyeen dhulgariirka ku dhuftay waddankaasi morocco wuxuu u sheegay telefishinka al-jaziira in kooxaha gurmadku oo aan markaa kala soc lahayn oo ay ku jiraan ciidamada iyo dadka shacabkaaba ay dadaal ugu jiraan sidii ay wax uga qaban lahaayeen musiibadan ka dhacday dalka morocco ee gaar ahaan dhulgariirka xaaladu aad ay u adag tahay waxaa socda dadaalo aynu ku dooneyno inaynu ku badbaadino inta nool dadkeena waa runtii aad arin musiibo ah ayuu u sheegay aljaziira senatorka aqalka sare ee lagu magacaabo lansin hadad wariyaha aljaziira uga soo warama rabat oo ah caasimada dalka morocco ayaa isna kusoo waramaya in dowladdu wixii tabar ah ay isku dayi doonto in markaa kooxaha gurmadka ay labajibaaraan dadaalkooda si wax looga qabto xaaladda ciidamadeennu dadaal ayay ugu jiraan inay markaa wax ka qabtaan arinta jirta kooxaha gurmudku iyana dadaalkooda ma yareysan ayuu u sheegay markaa senatarka aqalka sare ka tirsan oo isna la hadlay warbaahinta al-jaziira sawiro laga soo qaaday dhulgariirka oo lasoo dhigay warbaahinta ayaa muujinaya burbur lixaad leh iyo khasaare xoog leh oo dhulgariirkani ka dhashay dhismayaal badan oo ku teedsanaa gobolada ay dhulguruurku saameeyeen ayaa markaa waxaay aada uga muuqda burbur aada u xoog leh sawiro ay wakaalada wararka a p soo qaaday lana soo dhigay warbaahinta ayaa muujinaya markaa guryo badan iyo dabaqyo badan oo ku duma dhulgariirka oo ay aada u burbursan waxayna ku yaalaan qaarkood halka loo yaqaano mualai ibrahim village tuulada lagu magacaabo u dhow marrakech oo kamid ah deegaanada uu aadka u saameeyey dhulgariirka sidoo kale goobaha kale ee sawirada laga soo qaaday waxaa kamid ah dad iyagu markaa aada u murugoonaya oo ehladoodu ay ku geeriyoodeen iyo dadkoodu dhulgariirka ku dhuftay qeybo kamida ah dalkaasi morocco waxaa baraha bulshada lasoo dhigay dad fara badan oo iyana ku dul barooranaya dadkii kaga geeriyooday dhulgariirka halka loo yaqaano marka mula ibrahim oo ka tirsan gobolka al haws fadel zena oo wakaalada wararka ee a v ka tirsan ayaa soo qaaday sawirada lasoo dhigay warbaahinta aljaziira oo ay ka muuqato markaa tiiraanyo iyo murugo aad u badan sidoo kale waxaa la arkayay dhismayaal hotel oo ku yaala halka loo yaqaano tuulada pulai brahim oo ah goobta aadku u saameeyay dhul gariirkan waxaana ay markaa dureedka ka xigtaa magaalada lagu magacaabo marakeej oo wadankaasi morocco ka mid ah muscab al shami oo wakaaladda wararka a oga soo waramaan dalka morocco ayaa soo qaaday sawirada oo muujinayay burbur lixaad leh oo dhulgariirkan uu markaa geystay waxaa sii kordhaya khasaaraha marka la eego ka dhashay dhulgariirkan ku dhaftay dalka morocco waxaana markaa muuqata in dunidu ay u muuqato qaarkood inay gaabis ka muujinayaan gurmad loo sameeyo dalka morocco inta laogyahay taariikhda dalkan waa khasaarihii ugu badnaa ee ka dhashay dhulgariir ku dhuftay wadankaasi tobankii sano ee la soo dhaafay waxaa socda dadaalada aynu wax kaga qabanayno musiibada dhacday tani waa musiibo dhammaanteen waa inaynu garab istaag muujinaa waxaa muhiim ah sidaynu ugu gudbi lahayn xaaladan adag midnimo ayaynu u baahan runtii goobaha qaarkood ee dhulgariirku ku dhuftay waxaan saamixaynin wadooyinka iyo sidoo kale fasilitiga taa ayaa dhibaato u keenaysa dadka iyaga kooxaha gurmadka si ay durbaba u dardargeliyaan marka arrimaha gurmadka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay kooxaha gurmadka oo iyagu markaa la hadlay telefishinka al aljaziira wariyaha aljaziira uga soo waramo deegaanada dhulgariirka uu saameeyey oo booqdayna waxa uu soo wariyey in kooxa gurmada ay yimaadeen oo ka kala yimid dalalka carabeed iyo qaar ka mid ah midooda yurub dalalkooda iyo sidoo kale xubno kale oo kooxa gurmad u diray goobaha iyo deegaanada dhulgariirka uu ku dhuftay dhulgariirkan goobaha uu aadka u saameeyey waxaa markaa ka mid a ah dhulka buuraleyda ah ee ku yaala gobolka alhows waxaa sidoo kale uu dhulgariirkani saameeyey halka loo yaqaano acomedan oo ay ku yaalaan buuraha uu dalkan caanka ku yahay ee loo yaqaano atlas mountains waana markaa dhul leeyah oo inta badan eh, dhaca qeybo ka mida ah, eh, wadankaasi morocco shan iyo toddobaatan kilomitir ayay marakesh u jirtaa magaalooyinka ugu waaweyn waana magaalada ugu weyn ee eh, markaasi afraad ee wadanka morocco ku taala waana magaalo ay yaalaan waxyaabaha taariikhiga ah iyo sidoo kale waxyaabaha ay hay-adda qaramada midoobay ee loo yaqaano unesco world heritage site oo iyana dhankeedu sheegtay in ay waxyaabo badan oo burbura iyo khasaare uu gaaray dhismayaal iyo goobo waxbarasho oo ay yaaleen waxyaabaha taariikhda morocco lagu xasuusto dhulgariirkan gelgelay wadanka morocco ayaa laga dareemay dhul masaafo dhan ka badan boqol iyo siddeetan kilomitir waana dhinacyo badan ayaa laga dareemay oo ah galbeedka halka loo yaqaano ighele iyo sidoo kale laba boqol oo kilomitr meel ka badan u jirta galbeedka marakesh halka loo yaqaano sidaas oo kale waxaa laga dareemay dhulgariirkan magaalada rabat ee caasimadda wadanka morocco saddex boqol iyo konton kilomitr dhanka waqooyi meel kaga beegan oo dhulgariirkani uu ku dhuftay sidaa oo kale goobo kale oo fog oo dalalka dhanka badda ay xuduudaha ka wadaagaan ee bortuqal iyo algeria ayaa dhulgariirkan laga dareemay waxa uu muujinayaa maabka sawirka laga soo qaaday dhulgariirkan in goobaha ugu badan ee uu saameeyey ay yihiin maraakesh iyo halka uu warka xudunta u ahayd meesha uu aadka u saameeyay dhulgariirka dowladdu waxay sheegtay in mar waliba ay dadaal wadaan kooxaha gurmadku si markaa uun rajo ay u qabaan in lasoo badbaadiyo dad weli la aaminsan inay ku hoos jiraan dhismayaal ku burburay dhul gariirkan kooxa gurmada oo ka kala yimid dalalka caalamka qaarkood ayaa gaaray halka kuwo kale la qorsheynayo in saacadaha soo socda ay gaaraan deegaanada iyo gobolada dhulgariirku ku dhuftay ee wadanka morocco tirada khasaaraha dhimashadu laba kun ayay ka badan tahay dhaawac sidaasoo kale waana marka khasaare aada xoogan marka la eego in wax ka yar afartan iyo sideed saacadood tiro dad intaa la eg ay ku geeriyoodaan dhulgariir weli ogaala degeysanaysaan markana waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal xubintii bandhigga warbaahinta bulshada wacan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada waxaad ku dhagaysataan hadalhayntii u dambeysay ee lagu hadalhayay baraha bulshada iyo sidoo kale sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco isla baraha bulshada waxaana wadajir halkan idinkala socodsiinaya cabdirashiid ibraahin iyo anigoo ifraax axmeda ee soo dhawaada dhegaystayaal waata cabdirashiid oo dhanka iyo hadalhaynta haddii aan ku hormarno afar iyo labaatanki saac u dambeeyey waxaa aad loo hadalhayey dhakhtarkii lagu dilay magaalada gaalkacyo oo lagu magacaabi jiray sakariya cabdi jaamac oo ka mid ahaa dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada gaalkacyo waxaana la sheegay in kooxo hubaysani ay ku dileen xaruntiisa shaqo weliba cabdirashiido waxaa la sheegay in dhakhtarka loo dilay aana qabiil sidoo kaleeto baraha bulshada ayaa lagu faafiyey geerida allah u naxariistee dor zakariya cabdi jaamac dor zakariya waxa uu kamid ahaa dhakhaatiirtii ugu firfircooneed magaalada gaalkacyo ee mudug sidoo kaleeto dhakhtarka ayaa kamid mid ahaa dhakhaatiirtii ugu firfircooneed magaalada gaalkacyo waxaweyaan shalay ayaa la dilay oo dabley hubaysan ayaa goobta uu ka shaqaynayay ku dilay kadibna waa ka carareen baraha bulshada sidoo kaleet waxaa lagu faafiyey eh, muuqaal ee eh, kamerada c la yidhaahdo oo inta badan baraha bulshada ayaa lagu faafiyey qaabka loo dilay waxaa weeyaan saddex nin ayaa dishay leeyahay kadibna saddex nin oo isla socotay ayaa dishay kadibna goobta way ka baxsadeen sida warku ay sheegayaan ilaa weli maamulka magaalada maaysan ka hadlin dilkii loo geystay alla naxariistay dr zakariya cabdijaamac sidoo kaleeto dr zakariya cabdijaamac sanadkii kii hadda kahor waxa uu soo dhigay facebooka qoraal uu ku leeyahay dhiigga oo la daadiyaa xaq la'aan waa dembi aad u weyn oo naar iyo cadaab xanuun badan ee lagu mutaysanayo aad iyo aad waa laba kun weyn ayuu soo dhigay ee biijkiisa facebooka oo kusoo qoray dhiig in la daadiyo xaq ma ahan marka isagoo markaasi dabcan ka hadlayay dilkii loo geystay allah u naxariistay injineer maxamed hayaan oo gacan ka haqdaran ku dishay deegaanka ama degmada burtile isagona shalay ayaa la dilay oo waxa uu ka mid ahaa dadkii aanan qabin loo dilay sida warku ay sheegayaan aad iyo aad baraha bulshada ayuu qabsaday geeridiisa weliba dadku waxay aada iskula dhex marayaan ama aaday ula yaaban yihiin xilliga aan ku jirno oo la marayo in soomaalidu weli ay isku dilayso aana qabiil weliba la beegsanayo dadkii bulshada waxtarka u lahaa sidoo kale farax baraha bulshada waxaa qabsaday eh, sawir hooyo soomaaliyeed waxay ka mid ahayd eh, askartii lagu soo bandhigay degmada maxaas ee eh, gobolka hiiraan maxaas waxaa ka socda qabaqaabadii ugu dambeysay la dagaalanka ka dhanka al-shabaab weliba cabdirashiidoo sawirka maamadaasi dadku waxay aad ugu macneeyeen in dagaalka soomaaliya ka socda uu mar dhow gabagabo yahay maadaama maamooyinkii ay furimaha joogaan amaba isku diyaarinayaan inay dagaalamaan hadalheynta ayaa intaan kusoo gabagabeenna markaan dhankii qormooyinka waata oo qormada ugu horeysa dhankeyga ma ogtahay in mar kastae aqligaagu yaraado in carabkaagu dheeraanayo isbeddel yar oo wanaagsan ee aad joogtaysa ayaa noloshaada ka dhigay mid qurux badan wax kasta oo wanaagsan wakhti ay u baahan yihiin duruuftu waxay kaa dhigtaa qof adag oo khibrad leh geeridu waa run xanuun badan halka noloshu ay tahay been qurux badan ha ka quusan bilowga waa midka mar walba uga adag ugu dambeyntii qormadan qormadani waxaa lagu soo gabagabeeya noqon mid samir badan maxaa yeeley waxyaabaha ugu quruxda badan waxay u baahan yihiin waqti qormadan qormadani waxaan kasoo xignay khibraha bulshada kusoo gala dhigaalka dunida ugu dambeyntiina haddii aan eego talooyin qiimo badan oo nabigeena maxamed salallahu caleyhi wasallam oo inooga tegay wuxuu yidhi nabi maxamed salallahu caleyhi wasalam saddex qof ixtiraam macalinkaaga waalidkaaga iyo dadka kaa waaweyn saddex sifalo imow iimaan wanaagsan camal wanaagsan iyo daacadnimo saddexna iska xorey deen kibir iyo khiyaano sidoo kale saddexna ka adkaw carabkaaga xanaaqa iyo naftaada saddexna raadi cilmiga aqlaaqda wanaagsan iyo allakacabsiga ayuu qoraaga qormadan ku kusoo gebagabeeyey waxaynu kasoo haganay qoob baraha bulshada ku soo gala maxamed abshir waa nagainta xubintii bandhiga warbaahinta bulshada waa cabdirashiid iyo ifraax idin leh nabadgelyo xubintii bandhigga warbaahinta ee bulshada maqleysiin oo qayb ka ahayd barnaamijka ogaal barnaamijka waad adeegsanaysaan kaalina nagala socotaan markaana shirka dalalka gaalabaatan ayaa lagu soo gabagabeeyey new delhi oo dalka hindiya magaalo madaxu ah iyada oo markaa ay ka qayb galeen madaxda dalalka ku bahoobay ururkan dalalka waraaq sooranka iyo qaar kamida ah dalalka horumarka sameeyey ee dunida ee j tony iyadoo oo munaasabada lagu soo gabagabeynayana lagu qabtay magaalada new delhi ra-iisul wasaaraha dalka hindiya narendra modi ayaa si rasmiya ah u dhameystiray qorshaha kala guurka ee xil wareejinta ku aadan shirgudoonka iyo gudoonka dalalka g oo si rasmiya ah loogu wareejiyay madaxweynaha dalka brazil luis inacio lula da silva kaasi oo markaa noqon doona shirgudoonka iyo hogaamiyaha dalalka g hindiya ayaa si rasmiya ah u wareejisay markaa inay sii hogaamiso marka la eego dalalka g iyadoo oo munaasabad ka dhacday magaalada new delhina si rasmi ah qorshaha kala guurka iyo xil wareejinta loogu wareejiyey hogaanka dalalka g n madaxweynaha dalka brazil master louis inacio lula da silva oo noqon doona marka la eego hogaamiyaha dalalka ku bahoobay ururka g n sanadihiiba mar ayaa markaa la bedelaa hogaanka dalka ama ururka g n iyadoo oo dalalka hogaamiyaasha ururkan ku jirana midba mar loo dhiibo inuu noqdo hogaamiyaha shanta sano ama afarta sano ee dalalka ga waxaa ugu weyn ee markaa kasoo baxay shirkii g tn lagu qabtay new delhina waa in dunidu isla garatay in isbeddelka cimiladu yahay dhibaatada ugu weyn ee qaar ka mid a ah dalalka caalamka haatan haysata sidoo kalena marka la eego dhaqaal xumo dunidu ka jirto abaaro colaado dagaalka ruushka iyo ukrein uu si guud dunida u saameeyey sidoo kale dalal badanna uu saameyn dhaqaale oo aada mid toogan iyo mid tabanbalena markaa uu ku keenay waxay dalalka caalamku isla garteen muhiimadda ay leedahay in markaasi si wadajira ah midnimo leh loo eego sidii loogu gudbi lahaa caqabadaha jira ee musiibooyinka dabiiciga ah, cudurada aafooyinka iyo sidoo kale arrimaha ku aadan dhaqaale xumada ka jirta dalalka caalamka iyo colaada dalal badan ku habsatay narendra modi ra-isul wasaaraha dalka hindiya oo gabagabada shirka ka hadlayna munaasabada lagu gabagabeynaya wuxuu sheegay in intii uu awooday uu soo hogaamiyey dalalka g uuna u rajeeyay hogaanka cusub ee markaa uu xilka ku wareejiyey master louis inacio lula da silva hogaamiyaha brazil inuu markaa doorkiisa qaadan doono oo aragtiyo cusubna uu kusoo kordhin doono innovation cusub oo la filaya in lagu hogaamiyo dalalka gaal labaatan si loosii hormariyo horumarka dhaqaale ay ku tallaabsadeen qaar ka mid a dalalkan markii ugu horreysa waxyaabaha ka cusub ee shirka g n waxaa ka mid ah in markaa xubin laga siiyey joogto ah midooda afrika oo ay ku yeelan doonaan matalaad dalalka gaal muhiimadda ugu weynna waa in matalaadda haddii ay helaan ay noqon doonto in afrika ay markaa wax badan ka faa-iidi doonto marka la eego iskaashiga amniga iyo dhaqaalaha ee dalalka labaatan ay leeyihiin afrika maadaama iyadoo aanay ku baraarugsaneyn horumarka iyo dhaqaalaha ay haysato oo gumeysi maskaxeed ay ku jirto siday falanqayaashu ay aaminsan yihiin waxay wax badan ka tari doonto ayaa laleeyahay doorkeeda ku aadan inay fursad u heli doonto in fagaarayaasha caalamigu ah ay kasoo muuqdaan hogaamiyaasha afrika iyagoo in badan dalalkooda ka midana ay la degeen musuq maasuq waxisdabamarin xatooyo iyo sidoo kale ku tagrifal awoodeed iyo kaligitalisnimo dalalka afrika inta badan afgembi ayaa ka dhaca sanadihiiba mar waana tan hoos u dhigtay sumcadooda ku aadan dimuqraadiyadda iyo horumarkooda madaxweyne sharciyad haysta oo la doortay ayaa waxaa afgembinaya saraakiil ka tirsan militariga dalal badan sida ka dhacday burkina faso maali iyo gabon iyo niger iyo dalal kale oo weli la aaminsan yahay in qaarkood haatan ay qorsheynaan in afgembi sameeyaan dhinaca kalena booliska dalkaasi horan ayaa xiray in ka badan laba kun iyo afar boqol oo ka mid ah kooxaha ka shaqeeya ama u dooda arrimaha isbeddelka cimilada booliska ayaa la geeyay magaalooyinka waaweyn ee dalka horan iyagoo isticmaalaya gaaska dadka ilmeysiiya si ay u joojiyaan dibadbaxyada wadooyinka waaweyn ay ku qabanayaan ee dalka netherland kooxaha iyagu markaa ka shaqeeya marka la eego arrimaha isbeddelka cimilada una dooda dad badan ayaa la xiray iyadoo oo ilaa toban kun oo ruux ay markaa heeg isugu soo baxeen wadada ee twilef loo yaqaano waxaa dowladdu ay sheegtay in marnamaha la aqbali doono in la carqaladeeyo nabadda dadkuna waxa ay rabaan ay la doonayo inay sifo sharciga ah ku dalbadaan weli barnaamijka oo la degeysanaysaan ka yarena waad nagala socotaan dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka waalaad degeysanaysaan markaana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay uhub qaadanayo heegan baan u naho shabaab halistiisa jeelaan hufka siino habeenledima mayno dharaar hadhsan mayno ohay nabadeennu si ay u hagaagto hoggaanka amarkiisa ayaan loo kala hadhine wurdada ka goco hadeer ku dhaqaaqa aryaa bashiirow anigu warkaaga waxaan u fahmay hayay hayay hayay ka soo kacay hayay ayay ka soo kacay hayay abdulwadiin weliba ku tabtay hurdada lama bogto horseed lama naste hwlgalay hwlgalay hwlgalay waar wallaweyne anna waxaan maqli jiray hurdaayow hurdaayow hargalay weeye ka toose war kalamaanay abwaan horaaba wuxuu yidhi hurda seexad iyo naagadoon ma ahna hawsheene halgan iyo dagaal inaan galnaa way habboon tahaye walba u hayaan geedi dheer haaba qalabkaaga halgambaa lagu jiraaye iminkaba hurdow toos hilimaahe hanahabanimaan halgamin ma habboone war kalemaanay war ma haysiine halganka khawaariijta lagula jiraa cadow badan buu leeyahay waxaana la kala gara weysan yahay dad siyaasiyiin sheegta iyo cadowgii lala dirirayey wakhti ay shirkoobeenoo wax isku darsadeenna la garan maayo sababtoo ah khawaariiju xil bixiso qarashna ma dhiibto shantisaanay shirkowdayo ilo kaala shubashida shantisaanay shirkowdayo ilo kaala shubashida inkastoo loo baaqo oo loo sheega barwaaqo dad bay meeli bugtaa bugtaa dad bay meeli bugtaa arboowe belada la cayrshe miyay ka bukan bahalka la reebe miyay ka bukan cadowga biraysan miyay ka bukan war kalemaanay laftirkiinnaa bukow war la wadaa dalqa iska soo tidhaahdaane dad baa soo baxay lala yaaban yahay oo cadowga aan ka cadowtinimo yarayn ambarane noo baarbaaro bayaanu caddee bayaanu caddeeye waa booli cuna habeen lowgiya tuuga war intii waxaa laydiin caddeeya adinkaanba sugayne la taliyihii madaxweyne farmaajo xildhibaan faarax macallin dawaare wuxuu yidhi umaysibu itiraafay xamar oo afar milyan linkudilna dawladda ma ka nagay madaxweyne xasan shiikaa dalkii dhacay miyuu yidhi war qoondadii miyuu yidhi madaxweyne farmaajo fulin wadaniyo ahay miyuu ku celiyey wararta wallaweyne guriga farmaajo u dhisayseen weli ma qabyaa warwaaqlow goojacadda wallaweyn kuma yaala warkaan idiin dhammeeye baarax ah, macallin wuxuu yidhi madaxweyne xasan shiikh wuxuu rabaa dalka inuu shabaab u gacan geliyo ciidanka xoogga dalkana waxaan ugu baaqayaa inay afgembiyaan intuusan waddanku afghanistaan oo kale noqon ay xukunka ka tuuraan kuna daysadaan waddammada afrika oo hadda afgembiyadu ka socdaan sababtoo awaad ah u jeediinuu ninku dalka waa dhiibayaa war faarax miyousan ogayn in hankoolkii horay u yidhi al-shabaab iyo waxay taagan tahay maanta shacabkiiye ciidankiiyo shaqaaluhuna waa kula shirkoobeene wax kaloo la sheegaahi waa sheeka baraley aryaadhaha faarax asaaqa waariij lagu xamahaaye waxaa la yidhi ciddaan sharci kaa celayn sheekh aadmina aan lahayn shantaa leesaga dhaxshaa xasanahee furuntaanba ku ogey war cabdulow waxaad ka tagtay askari dowlad iyo shacab sharwada uma kala harno dagaalka shirkaan ku nahay war faarax la yaabi maayo waxaan maqli jiray doc ka yeedh iyo dallaal mooye intii damqashiyo damiir ba lahayd isku duubnidaadan loo arag ayayaabaa sidaa weeye waar anigu faarax waxaan odhan lahaa halgambaa lagu jiraaye imkaba hurdow toos warbowi faarax wax ka arkahayaa war waxaa la yidhi wax dhanba dadweynaha qasheen oy qarxinayeene maantana qorshaan nooga yaalla aan qabyo ahayne qawaariij wax ninkii ku qabay hayska iska qayliyo war abaanguur waxuu horuu yidhi qarashka moogi qoonbaxshee qayladu waa qaran shabaab aryaadhaha war ma haysiine eh xilliga maxaas cali jayta dagaalka inuu hogaamihayo ballan qaaday yuusuf dabageedna waa ka duceeye war cabdullow yuusuf dabageed markuu ducaynayey shabaabka runjogeel ku joogsaday allaha ka dhigo ma yidhi siiga biday allah ka dhiga ma ku daray lax duqowday oo jiilaal ku raagay allaha ka dhigo ma yidhi aryaadhaha warkau yidhi ana idiin sheegaayee dhegayaasha cali jayta wuxuu yidhi waisnaqaanaa shabaab dagaalkoodana u daahdaahi maayo saacaddan hadda joognana inaan dhaqaaqaan diyaar u ahow yidhi intana qalbigaan ka waxyeelayni ou yidhi hadda cali jaytaa laga hor leexday iska xaaje gute war cabdullow cali jayta waxuu kaloo yidhi shabaab ayagoo tiro badanaan dagaalka ku bilownayn laakiin maanta wax yaraa ka nool waana dhammaystiraynaa war marba cali jayta hadduu dhaqaaqay madaxa soo gooyaana lacag idinka siinaya ma yidhi waaryaan lagaaga horrayn aryaadhaha warkaan iga dhex gelinay xildhibaan sambaloolsho goobjoog ahayna wuxuu yidhi berga waa la heshiiye shabaab in la laayana lagu heshiiye sababtoo ah laga labadgeli maayo aniga haddaan la laynay cali jaytaanna usha u dhiibanay intaynaan kalena ciidanka u hogaaminayaan ka mid nahay hadda war maa la wadaa deeqdaada ha u simin warayna wa ii dheegi jiray dowladnima jir dowladnima joog daacadii mahunguude daacadii mahunguude war kalemaana war ma haysaane madaxweynihii hore xildhibaan sheekh shariifoo maanta baarlamaanka ka hor hadlay wuxuu yidhi baway codaya miyuu yidhi warsuma wallaahi miyuu bilaabay istob halkaa ma dhaafi kartid miyuu yidhi boorse faarugow suma wadado anashaanyaarey war kalemaanay warkaan ha ku rafaninee madaxweyne shariif wuxuu yidhi dagaalka lagu jiro waa in la galaa arbow dagaalka waaba lagu jiraa si loo gelahaya ma sheegay war ciidankii dagaalka ku dhinta hala baara ma yidhi waar ma hadda unbuu somalilan aqoonsaday war waad falantihiina madaxweynuhu wuxuu yidhi waan waantii aan dheer ku jiray aan dadka ehelkee diriiray dhex fadhiyey waxaan ka ogaaday shacabka in la isku dirayo oo ay khawaarij ka dambayso ay dagaalka hurinayso oo ay beelaha u kala warramayso oo makri ay iyagu falkiyeen ummaddu isku dilayso oo aanay marnaba rabin inay nabadi ka dhacdo deegaannada soomaaliyeed xildhibaannadana waxaa waajib ku ah buu yidhi nin walba inuu beeshiisa dhex taguu kala celiyo sababtoo ah dadkii waa la ysku dirayaa wadajir bay laba gacmood wax ku qaban karaan miyuu yidhi mow shariifku haddama heeso war madaxweyne shariif waxaa kalou yidhi marwo gabadha la yidhaahay u tartamaysa baarlamaanka adduunka anigu waa u codeeye ha loo codeeyo muuse bixi ma og yahay ow hadde somalilan adduunkama codayso hayay war dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warbownimo waa markiise kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war waxaasoo dhan waxaa ka dambaysay maantoo kalena madaxaana furan <laughs> goobada kudheragda fadaasa maylaeray walaalkaha kiinwaaladoy tiidiye kale nimiya wal mu'jisile wadla aragi soomaaliyino nibita kadhowtana wal ogaadi welitaasanan lahaa gaalka aya dhahdiye oo doonfaar kerkerigiisan goradaasan baastakadhaha aamaod la aragi oo iyoona kirin lahayna kutanisku lahayna <laughs> doofaar doofaar dhaansaday ku dhammaatay warkalamaanay war mahaysiine tuulooyin badanoo ku yaalla gobolka shabeellada hoose ma webigiibaa ku soo fatahay war webi waa roon yahay nimankii taa ee dab ku qabtay degaano badanoo ka hor lagu noolaana maanta waa gelgelin tuulooyinkaasina waxay kale yihiin dabaan madax maroodi eelbaraf dhammaantoodna yaaqbari weyne hoos tagaan oo ka tirsan degmada wallaweyn walaweyn waa garanayanimanka khawaariijta waxay ka maraysaa mutulgubtemutulgubte kama naxo war shabeellada agaarka ma haday beelaha isku dilaya oo guryaha iyo iska gubaya maqasha edagga ku jirta ayagana shabaabaa qoryaha dabka u soo dhiibaa la yidhi webiga jiinkiisayna u fafadhiyaanaa la yidhi laba maray soo dirayaana la yidhi jufe laba ka soo dilay dhahayaana la yidhi marka dadkan warka ka yeelaya ee isdilaya ma falan yihiin aryaadhaha samigay cabdulana waxa uu yidhi geedkay gaalan hala gubo guriyayaan laasin gaabad geedkay gaalan hala gubo guriyayaan laasin gaabad war waxaa la yidhi rushmad kama dhex aadanaha qoon isxaasideeye soomaalaha isxaqiriddu waa kuu xigma la'aane xigaalaysigii baa ku dhigay meel xasaasiye xoog iyo aqoon iyo shabaabtoona male xeele xilli dheer xayn ciyaalaad u xayirrayde war loo xayirnaa maaya hadda kadib abaabulkii u dambeeyaa ka socda gobollada dhexe magaalada xarardheerana masaajid ku yaal kun qof dadka badanaa ku tukaday jimcihii dhammaantoodna waxay isku raaceen inay dhaqaaqaan dhinacyada kale oo dhanna waa laga diyaar garoobay madaxweyne xasan shiikhna bartii hogaamintou u fadhiyaa qolaba marow gacanka kala hadlayaabaa la yidhi wuxuuna leeyahay baydhabaan u guuri lahay iga soo afjaro waxa waradagogabiye wuxuu yidhi ayaantii la doorteen kursiga imi hogaankiisa waxaydaan ogeyn baan arkiya yaabka amankaage argagixisadii oo dhibliya aayar wada naxday ummaddana kale oo bulshada qaar isu ekeeyey inaan soo idlinaya anay waajibkay tahay halgambaa lagu jiraaye iminkaba hurdow toos xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabo ahayd barnaamijkii ogaal oad kala socoteen keenan guud ahaanna waa inaga intaa saaxiibayaal barnaamijkii ogaal anigoo cabdicais beerad adila socodsiinaya cabdiraxmaan keysaafir sameynay intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo nolosha buu hubigu tiri barigay ku noosha buu hubigu tiri bararkidu ambaarkadii mashalkeedaan u boogaya bishan hela boqoran soomaan ballan ku qaad bilash laguma dhaartee harkidu ambaarkadiyo mashalkidan u buugaya shandhexdii ya-un hela boqolan sooman ballan ku qaad lashlaguma dhaarte jalaysiyo baarti muuqa dhiiray baaladweyne ay ku nooshahay buuraha jalaysiyo baarti muuqa dhiiray bartankiisiyo baaladweyne ay ku nooshahay kolka soo baxaya an iyo tobnaani qabo barni idan iga taagin wey kolka soo baxaya shan iyo tobnaadi qabo barni idan iga taagin wey jannadii ka buudaay cutindheer buraaqu balasheeheedi fidiso aybuugtu bilowdu jannadii ka buudaay barqaadahaan isbarnaan mahabuuhuu ku yeeshee eerkii baayhii damqadayo sooda kuugu basaase eerkii baayhii damqadayo hada casbaan ku geynayaa iyo jannaan ku siinayaa ogeyga waan ku saarayaa badbaadada aragti iyo barwaaqon gaarna ilaahay kuugu marayaa kacasbaan u geynaya iyo jannaan ku siinaya ugeyga waan ku saarayaa badbaadada aragtiyo barwaaqon gaarna ilaahay kuugu maraya jalayntiyo baarti muuqa dhiiray baalad weynay ku nooshahay kolka soo baxayaay iyo tubnaadeen caahidaanan ku qabo farmi janaragtaygaa taagin wey kolka soo baxayaay ahidan ku qabo barmiye danarajhaiga taagway shaar ku dhibaystaan adihii ku gaanaa baraarugay darteedu ogahaani waayo shaar ku dhibaystaan adihii ku gaanaa bakeerigii aan qaadana joogtaa makeerigii aan qaadana bartankihiisa joogtabarteedahaan arkaya walaqiinu ku daali barbar haddaan u seexanno gago ay isgaarayaan guryiho ay isku marmaan badbaadada aragtiyo baaraaron gaadh ilaahay kuugu marayaa barbar haddaan ku seexanno gogogo ay isgaarayaan guryiho ay isku marmaan badbaadada aragtiyo baaraaron gaadh ilaahay kuugu marayaa jalayd iyo muuqa dhiiray bartankii baalad weynay ku nooshahe buuraha jalayd ku nooshahe qolka soo baxayay kaniyo tobnaadey baahida ankuu qabo baarmiyey bidaan arag haiga taagoy qolka soo baxayay kaniyo tobnaadey baahidaan ankuu qabo baarmiyey bidaan arag haiga taagoy